bsm اllaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaab اlfusuul fii siiraةi الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala faslu wakaana lahu salى اllahu عalayhi waalihi waslm nebigu wuxuu lahaa fii waqtin waqti cishruuna liqxatan labaatan halaad oo la maalo oo irmaan wa miatun iyo boqol oo min alhanami ari ah waqti waqtiyada ka mida ah, rasuulku wuxuu lahaa boqol neef oo ariya tiro ari ah iyo labaatan halaad oo la maalo wa min aalaati alxarbi aalaadka lagu dagaalamee hubka ah alaaatu rimaaxin ayuu lahaa saddex warmood wa alaaatu aqwaasin saddex qaanso wa sittatu asyaafin lix seefood minhaa lixda seef waxaa ka mid ahayd dulfiqaar seefta dulfiqaar la yidhaah ayaa ka mid ahayd wa minhaa dulfiqaar ayaa ka mid ahayd seeftaas la dhihi jiray tanafalahu yowma badrin maalintii beder ayuu gacanta ku soo dhigay oo markaa gaaladii nebigu isagu uu markaa dilay ayaa uu ka qaatay ama uu la dagaalamayey wa dircaani laba dirci ayuu lahaa laba cambuurbereed wa tursun gaashaan ayuu lahaa wa khaatamun ayuu lahaa fargashi wa khaatamun fargashi qadaxun haruub ayuu lahaa qaliidun adag min khashabin qori ka samaysan ama geed wa raayatun ayuu lahaa calan sawdaa'u madow murabbacatun afargees ah wa liwaaun calan weyn buu lahaa abyadu oo cad calan cadna waa lahaa wa qiila aswaduna waa la yidhi calan madow taana marka waxaa weeyaan waa soo sheegnay ghasawaadkii iyo markaan joognay ayaan kaga hadalnay ayb calanku marka isagu shanigiisu muxuu ahaana mar kasta inuu meel surnaado meahn yani sunnada nebiga taas kuma aanan arkin calanku markuu dagaal aadaayo iyo ayuu qaadan jiro astaantaas marka isagu u noqoto ayb laakiin inuu mar walba ag suran yahayo daa'iman markuu madiino joogo xataa uu ka babanayo dushiisa ama masaajidka nebigaba uu suran yahay calan masaajidka nebiga suran iyo guryaha nebiga suran iyo ma jiri jirin calanku marka wakhtiyada dagaalka iyuu qaada jiray caddaan iyo madow labadaba waa lahaa taasaa marka qabaa'ilkuna calamo ay lahaa jireen markay dagaalamayaan oo marka qabiilqabiil ayaa calamo uu usii jiray rasuulka sal ly slam qaswat lfatxi waa tii marka calamo ay fara badan ay lahaayeen astaan marka laysku gartay ahayd ayb laakiin wax joogto meel u suran oo masaajidka nebiga ka taagan ama meesha uu wax ku xukumaayo markuu madiine joogo guryihiisa ka suran ma jiri jirin macnuhu marka sidaa weeyaan ayb faslun fii sifatihi اdaahirati sifadiisa muuqatay halkan marka wuxuu ka gelayaa tilmaamaha nebiga sala اllahu alayh ali wasalam ee muuqdo qad sannafa alculamaa'u culimmadu waxay sannifeen fii hada albaabi baabkan oo nebiga tilmaamihiisa ah way sannifeen fa axsana faaxsanu man jamaca fii dalika fa axsanu man qofkan ugu wanaag badan oo jamaca ururiyey fii dalika nebiga tilmaamihiisa wax ka ururiyey alimaamu abu ciisa muxamed bnu ciisa bni sawrata tirmidiy weeyaan imaamu tirmidi oo iskale sunanka raximahu llahu tacaala acnii waxaan u jeedaa buu yidhi kitaaba shamaa'il kitaabu shamaa'il buu alifay waa kitaab la yidhaha alshamaa'ilu almuxamadiya ashamaa'ilu almuxamadiya ayaa la yidhaahdaa waa kitaab marka uu ku soo koobay rasuulka sala allahu calayh ali wasalama tilmaamihiisa daahirka ahee muuqato shamaa'ilku marka aad buu u qiimo badan yahay qofka muslimkaana inuu wax badan ka ogaado u baahan yahay waa nebiga wixii isaga si gaara ah u khuseeyo ka hadla mowduucyadan dambe oo hadda habeenadan aan ku jirnay oo dharkiisii iyo weelashiisii iyo xaasaskiisii iyo akhlaaqdiisii iyo faradihiisii iyo xoolihii uu lahaa iyo addoomihiisa iyo siduu isagu u ekaa hay-adiisa iyo qaabkiisa iyo waxyaabahaasuu marka ka qoray ayb marka wuxuu leeyahy kitaabkaas baa ugu wanaagsan dadka wax ka alifay imaamu tirmidi kitaabkiisaas yaa ugu fiican buu leeyahay watabicahu lculamaau culimmadana isagay raaceen wal iyo a'immadii waqad istawcaba dalika waqad istawcaba aad buu markaa yacnii u dharjiyey daalika kaagaas biasaaniidihi asaaniiddiisa ayuu aad ugu yacnii faafay ayb aad buu yacnii u dhammaystiray biasaaniidihi maca asaaniidihi asaaniiddiisa ku warinayo wa sharaxahu kitaabkaa waxaa sharxay mudawalan isagoo la dheereeyey alxaafidu abulqaasim ibnu casaakir ibnu casaakir addimashqi ayaa sharxay raximahu اllahu tacaala wa shaykhunaa baa sharxay buu yidhi ibnu kaiir sheekheenni alimaamu alxaafidu abuاlxajaaji اlmiziyu abulxajaaj ilmiziy oo ibnu kaiir sheekhiisuu ahaa gabadhiisana waa qabay oo sadogow uu ahaa dadka aad culummada islaamka soo martay xufaadda xadiidka dadka farta lagu fiiqo u ahaa jiray ibnu kaiirna ninka sheekhiisa ahaa uu ka soo takharujay ayuu ahaa ayb kitaabo badan buu leeyahay tahdiibulkamaalka iyo tuxfatulashraafka iyo ayuu leeyahay wuxuuna ahaa saaxibu shaykh اlislaam ibnu taymiya ibnu taymiya isagana abulxajaaj saaxiibbay ahaayeen oo wuxuu alifay ibnu taymiya markaad markii uu dhintay xabsiga ku dhintay waxaa dhaqay abulxajaaj ilmizzi iyo ibnu kahiir marka abulxajaaj isagaa dhaqay shaykhulislaam ibnu taymiya raximah imaam weyn oo jaliila ah buu ahaa marka sheekheennaasna wuxuu leeyahay shamaa'ilulmuxamadiyaha waa sharxay ayb wa alimaamu alxaafidu abulxajaaj almiziyu fii tahdiibi ilkamaali ayuu ku sheegay ayuu ku yanii ayb shamaaisha nebiga uu aad ugu sharxay ayb fii yanii tahdiibu lkamaalka awalkiisa ayuu ku sharxay waxyaabaha khuseeya nebiga shamaaishiisa ayb kitaabka tirmidi baa marka aad ugu caansan alfaaddiisuna adeyg badan baa ku jiro alfaad hariibu isticmaal ayaa riwaayaadku ay ama xadiidka kelimaad badanoo hariiba ku jiraan axaadiidta baabkan waxaa marka aad ugu sharxay wakhtiyadan dadkii dambe muta'ahiriinta ahaa ibnu xajar alhaytami iyo munaawi iyagu way sharxeen ayb waana aaday ugu sahleen oo u jilciyeen waqad jamaca shaykhu abu zakariya annawaawiyu alimaamu اnawowi abu zakariya yaxya bnu sharaf wuu ururiyey isagana shamaaishii nebigu ururiyey fii tahdiibihi tahdiibkiisa faslan fasal mukhtasaran lasoo koobay fiihi shamaaisha dhexdeeda lagu koobay faqaala waxa uu yidhi markaad kii imaamu nawowi ayuu isaguna ibnu kaiirna noo sheegay tahdiibkan la sheegayana waa kitaabka la yidhaahdo tahdiibu اlasmaa'i wاlluqaat kitaabka la yidhahdo saddexda mujallad ee tahdiibu اlasmaa'i wاlluqaat ayuu alimaamu nawowi nebiga tilmaamihiisa uga hadlay tiibuu marka soo qaadayaa faqaala waxa uu yidhi kaana sala اllahu calayhi waaalihi wasalama nebigu wuxuu ahaa laysa biطawiili midaan dheerayn laysa kaana sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa laysa inuunan ahayn biawiililbaa'ini biawiili ku dheer albaa'ini aad u dheer <coughs> ayb albaa'in macnaha waxaa weeyaan almufrid mid dherarkiisu aad u baxsan yahay oo aad u u dheer yahay sidaa ma uunan ahayn walalqasiiri mid gaabanna ma ahayn ayb dhexdhexaaduu ahaa dhinaca dherarkowna xigay xoogaa riwaayaadka marka la jamciyey saasay sheegayaan ayb bayhaqi baa wuxuu tilmaamay riwaayadiisa ay dhahaysaa bal kaana ila tuuli aqrab dherarkuu u dhowaa rasuulka sal l slam ou gaabnida uga dhowaansho badnaa laakiin dhexdhexaadu isagu ahaa walalabyadi mid cadna ma uusan ahayn alamhaqi oo caddaankiisu saafi yahay alamhaq waxaa la yidhaahdaa caddaanka guduud iyo maariin ounan ku dheehnaynaya oo yani sida nuuradda oo kale ah cadaanka sida nuuradda oo kale ah ayaa amhaq yanwala abyadi اlamhaq taasaa laga wadaa walalabyadi mid cadna ma uusan ahayn alamhaqi ee caddaankiisu aad khaalis u yahay ayb bal yani guduudaa ku jiray caddaankiisa wala aadama ayb walaysa ma aunan ahaanin walal aadami walaa biاlaadami ayb mid markaa maaranna ma uusan ahayn aladmu waxaa weeyaan asumratu maariinka maariinna ma uusan ahayn ayb caddaan aan khaalis ahayn iyo yacni caddaan madow ku jirana ma uunan qabin ayb walaljacdi ku tintiisu adag tahayna ma ahayn alqaطaطi ee tintiisu aad u adag tahay ayb mid tintiisu adag tahay kuuskuusan tahay aadna u adag tahay ma uunan ahayn walaljacdi ku tintiisa adag tahayna ma uunan ahayn alqaطaطi oo tintiisu ay isku kuuskuusan tahay wala sabطi mid timihiisu ay bisbis yihiinna ma uusan ahayn sabt biiskaani اlba'na waa loo dabdiyey bikasri اlba'na waa la dabdiyey oo wala sabi in la dhaho wala sabطi iyo wala sabiطi labadaba macnahana waxaa loo jeedaa mid tintiisu ay yaleex tahay ma uusan ahayn oo iyada dhanba yacni ay aad u jilicsan tahay sida yacnii dadadka qaarkood tintoodu ay tahay ayb dadkan marka waqooyiga yurub iyo degan iyo dadkan eh, yani tintoodoo kale ma una lahayn ayb watuwufiya nebiga waa markaa tintiisu mana adkayn yaleexna ma aysan ahaynoo bisbis ah ayb marka dhexdhexaaday ahayd tintiisu labadaasay u dhexaysay wa tuwufiya nebiga waa la oofsaday walaysa fii ra'sihi madaxiisa iyadoo aynan ku oolin oynan ahayn dhexdiisa cishruuna shacratan labaatan tin oo baydaa'a cad labaatan tin oo ciraaw cad ma uusan qabin nebiga sal l slam markuu dhimanayo yacnii ciradiisu aaday u yarayd labaatan tin haddii la tiriyo labaatan ma dhammayn ciradiisu tinta caddaatay wa kaana wuxuu ahaa nebiga xasan aljismi jirkiisu miduu wanaagsan yahay oo qurux badan yahay baciida maa bayna almankibayni labada garboodna kuwa ay dheer yihiin ayuu ahaa baciida maa bayna almankibayn laba sidaa loo dabdiyey baciidana waa la dabdiyey waa sida asaxa ah ee aqlabkana ah bucaydana waa dabdiyeenoo bitashiir hariibna waa lagu tilmaamay bucayd in la dabdiyo ayb macnaha ku jirana waxa ay tahay baciida maa bayna almankibayn yacnii oos dhabarkiisa korkeeda labada garbood yacni waxaa weeyaan waa kala fidsanaayeen oo wax isku dhow ma aynan ahayne waa ballaarnaayeen xoogaayb way kala dheeraayeen labadiisa garboodoo infitaaxaa ku jiray dhabarkiisa dambe oo labadan garbood yacni marka lafaha dhabarka laga yimaado garbahan hoostoodaas waa infitaaxa ku jirayo waa furnayd maxaa ka laasimaya marka xabadkiisuna inuu wasiic ahaa markailaa halkan hadday sidaas tahay xabadkuna wuxuu noqonayaa marka waa kala furmaya isaguna ayb lahu shacrun tin ayuu lahaa nebigu ilaa mankibayhi ama ilaa minkabayhi labadiisa garbood gaaraysa ayb tin wuxuu lahaa labadiisa garbood gaaraysa isdiidi maayaan tii hore iyo tan tinta iyadoo aan yaleex ahayn iyay oo ay jilicsan tahay laakiin way gaari kartaa meelahaasoo qasab maa tintu inay noqoto marka tintan marka eh, aadka u jilicsan inay ahaato iyadoon saana ahayn ayaa tintu ay halkaa gaari kartaa fii waqtin kolalka qaarna waqtiyada qaarna ilaa shaxmati udunayhi labadiisa dhagood balaqdooda ayay tintiisa gaaraysay sidaana intay usoo seexato ayaa dhegta balaqdeeda halkaasay gaaraysa mararka qaar ayb wa fii waqtin mararka qaarna ilaa nisfi udunayhi dhagahiisa bar nuskood ayay gaaraysa tintiisu marba sibay ahayd yani wafra iyo lima iyo jummaa la dhihi jira saddexdaas wafradu waa markay ugu badan tahay limada iyo jummadana waa intaan marka maray halkaa gaaraysa iyo maray yani dhegta haafkeed marayso kaalixyati garkiisu miduu badnaa ayuu ahaa kaalixyati ku garkiisu uu badan yahay <clears throat> ayuu ahaa shashma alkafayni calaacalihiisu ay adag yihiin calaa calaacasha marka adayga la sheegaayo marka waa korkaas amaa calaacashan yani gacanta waxaan u jeedaa halkaas yani gacmihiisu way adkaayeen laakiin meeshaa baabacada cad ah waa jilcsanayd sida anas xadiidkiisa noogu imaan doontashashna shashna alkafayni labadiisaas gacmood calacalaha hore kuwa ay adag yihiin buu ahaa ay khaliida alasaabici farihiisu maana isagaaba fasireen farihiisu way adkaayeen ayb oo mid fare adag ayuu ahaa dakhma ara'si madaxiisu markaa yanii uu culus yahay uu weyn yahay dahma ara'si madaxiisu uu weynaa ayb walkaraadiisi iyo lafaha madaxuna waa weynaayeen lafihiisa madaxa alkaraadiis waa ru'uusul waxaan ujeedaa madaxa cafan maaha lafaha lafaha ayb dakhma ara'si madaxiisu ku uu weyn yahay buu ahaa walkaraadiisi wa dakhma alkaraadiisi lafihiisuna waa adkaayeen alkaraadiis waa ru'uusu lcidaam lafaha madaxooda wey oo kale lafahan madaxooda meeshaas lafaha marka ru'uustooda iyo madaxooda way ka kanaayeen lafihiisa lafahiisu maynan jilicsanayn fii wajhihi wejigiisa tadwiirun wareeg ayaa ku sugnaa oo wejigiisu ma dhuubnayn waayo waa wareegsanaa wejigiisa adcaja alcaynayni labada indhoo labadiisa indhood kuwa ay madoobaayeen buu ahaa ayb adcaja alcaynayni labadiisa indhood madow ayaa ku jirayoo way madoobaayeen dawiilu ahdaabihimaa xiribyadoodana kuwa ay dhaadheer yihiin bay ahaayeen marka yacni halkaa weyaan marka ahdaabta timahaas marka indhaha daboolo marka laysku qabanayo indhaha daboolayo kuwaana marka way u dhaadheeraayeen ayb axmaru lmaaqii ayb axmaru lmaaqii indhaha hortoodana yacni meeshaa marka godka oo indhaha muqadamkooda ka soo horaysana way guduudnaayeen ayb daa masrubatin iyada marka jeex tu saaxiiba ayay ahayd daa masrubatin wa hiya shacru waa tinta addaqiiqi jilicsan daa masrubatin fii wajhi tadwiirun baa ku sugnayd adcaja alcaynayni kaana adcaja alcaynayni buu ahaa awiilu ahdaabihimaa kaana adcaja alcaynayni wa kaana طawiila ahdaabihimaa inuu dhahaa fiican xiribyadooda indhaha xiribyadooda kuway dhaadheer yihiin buu ahaa axmar almaaqii waa godgoday waxaan o axmar almaaqi oo indhihii indhaha godkooda meeshaa soo horaysana miday guduudan tahay yay ahayd daa mashrubatin yacnii dherer meel markaa jiidan oo timo ku yaallaan ku u saaxiib ayuu ahaa tintaa marka xaggay ku taallayna wahiya shacru waa tinta addaqiiqi jilicsan min asadri ka soo bilaabmaysa xabadka ila surati soo gelayso xudunta kalqadiibi oo kale ul oo kale u ahayd marka yani xabadkiisa tinta ku taallay yani sidii ul oo kale xabadkay kasoo soo bilaabmaysa ilaa iyo waxay ku tegaysay xudunta macnaheedu marka waxaa weeyaan tintu maynan ku faafsanayn xabadkiisa ee sidii waxay ahayd laan oo kale oo sidaas ugu baxday idaa mashaa haddii uu soconaayo taqallaca uu boodboodayey kaannamaa sidii isaga oo yanxadu ka hoobanayo min sababin meel daadeg ah yacnii sidii inuu boodboodayo kalea dadku ay moodayaan waana dadaalka iyo socod boobsiiska sidii meel dalcad ah inuu ka hoobanayaad moodaysaan qofku markuu dalcad dheer uu ka hoobanayo ma iskontarooli karo waa waa dadaalayaan dadaal qasab ah waa taasoo kale marka dadku taasaa marka tusaale looga dhigay isaga socodkiisa isagoon meelna ka hoobanaynin ayaa socodkiisu u ahaa socod marka aad u tallaabo dheer ey yamshii waa soconaya biquwatin ayuu ku soconayay xoog yani yanii buu ku soconayay wasababu alxuduuru hoobashada waay sababkuna ayib oo socodkiisana marka sidaas saxaabadu marka waa dadaali jireen iyagoo ka dabasay way ka daba ordi jireen isaguna marka socodkiisa caadigaa sidaas ahaa waana socod ku tusaaya himmo iyo yacnii himo sarraysa socod ku tusaayo qof lugaha dhulka ku jiidaayo oo kale iyo mar aayadda marka waa cibaaduraxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hownan iyo ficilkaa nebiga ma isdiidayaan cumar baa waxaa la wariyey nin wuxuu arkay lugaha dhulka ku jiidaayo oo u maleeyo dhulku jiidistu tawaaduc inay tahay waxaa cibaaduraxmaan lagu ammaanay markaasaa waxaa la yidhi ushiisa ayuu ka dul geeyey markan markaasuu wuxuu yidhi si himale u dhaqaaquu yidhi soco wacibaad raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hownanna kuwa aan dhulka isku kibrinaynin waa tawaaduc u socdeen dhulka lugaha inaa ku jiidid maaha ayb socodka laftirkiisa marka qofka himmadiisu tusaa ayb haddaad marka socodka ugu yar haddaad uga dayarto nebigana waa fiican tahay jacayl unbay tusay haddan ayb waxyaabahan qaarkood sunna sunno oo hadda camali ah oo yacni nebigu cibaada ahaan u samaynaya ma aha hadda nebigu sida u ekaa inaad u ekaato taas allay ku xiran tahay khilqada yani adiga marka camal laguguma shaqeeyey ma aha soo ma garanin oo ma yeeli kartid middan kaleo iyaduna waxyaabo fara badanoo uu sheegi doonana waa sunno oo iyadu markaa nebigu ama tawaafuq u sameeyey ama caadadiisu ay sidaa noqotay laakiin taqarub ilallah hadda aan loogu jeedin marka laakiin qofku hadduu ku daydo nebiga taa laftirkeeda uu iska dhigdhigo jacayl uu nebiga jecel yahay darteed jacaylkaa laga tawaabinaya <clears throat> waxaa marka afcaashaas rasuulka iyo axwaalahaas ka alifay kitaab abu shaama kitaab la yidhaha almuxaqaq fii usuuli اlfiqhi min afcaali الrasuuli sala اllahu calayh waali wasalam usuulkaana iska leh laakiin sunnada nebiga waa ka mid tahay waxyaabahan in la barto oo sunnada nebiga marka la sheegaya waxaa la yidhaahdaa maa facalahu nebiy sal l slam wxuu nebiga sameeyey wamaa qaalahu wuxuu yidhi iyo wamaa aqara calayhi iyo wuxuu qiray waxaa kaloo lagu daraa axwaashiisa nebiga sidan uu ekaa iyo marka laga sheekaynayo sunnada waa ka midkaan sunnada guud ee la baranayo laakiin waxaan adaada ma lagugu kallifin sidaa inaad isu ekaysiiso ayb wuxuu yidhi marka eh, sidaasuu u socon jiray yatala'la'u wajhuhu wejigiisa waa birqaaye waa birbirqaaye waa iftiimayey talalu alqamari dayaxa iftiinkiisa oo kale leylat albadri abeen afariyo tobnaad ah kaanna wajhahu wejigiisa waxaad ma moodaa kalqamari dayax oo kale xasana sawti kaana wuxuu ahaa nebigu xasana sawti codkiisu midow aad u wanaagsan yahay ayb oo markuu hadlayo warkiisa uu kala baxsan yahay oo cod qur-aan markuu akhrinaayo iyo markuu hadlayo iyo kulli isu ay kala baxsan yihiin sahla alkhadayni labadiisa dhabanna way jilicsanaayeenoo sahal bay ahaayeen daniica alfami afkiisu xoogaa midow ballaarnaa buu ahaa ayb oo afkiisu marka nebigu waasiic buu ahay waa wou waasacsanaa ma afdhuubnayn ayb sawaa albani waasadri laabtiisa iyo calooshiisuna waa sinnaayeen ayb oo xabadkana uma soo taagnayn calooshana uma taagnayn buu ka wadaa ashcara alminkabayni labada garboodna timo ayuu ku lahaa wadiraacayni iyo dhudhumada iyo waacaali sadri wa acaali sadri xabadka kor meelihiisa kore ayb dawiilo zindayni lafihiisaan gacmaha kuwa ay dhaadheer yihiin buu ahaa oo gacmihiisa lafahan yani gacmaha zindayn lafahaasaa la yidhaha gacmaha taana marka way dheeraayen raxba araaxati baabacadiisuna waasac ahayd ku baabacadiisu ay waasac tahay buu ahaa ashkala alcaynayni ayb ay طawiila shaqihimaa indhihiisa dilaacoodana midu way dheeraayeen manhuusa alcaqibayni ay qaliila laxmi alcaqibi ciribtiisana hilibkeedu miduu yaryahay buu ahaa ciribtana xaggeeda yanii hilibku waa ka yaraa meeshaasna ayb bayna katifayhi labadiisa garbood dhexdooda khaatamu nubuwa ku taallay shabad baa ku taallay oo khaatamu nubuwa ah oo dadka ahlu kitaabka intay yimaadaan fiiriyaan ayay arki jireen markaasay ku rumayn jireen qaarkood salmaan waa tuu arkay <clears throat> tilmaantii marka uu kutubtii hore ku maqlay ayuu ku arko sideedii ah shabadaasi marka say u ekaydna ka ziri alxajalati qoolleyda ukunteedoo kale qoolleyda ukunteedoo kale ahayd ka baydi alxamaamati riwaaya sidaa u fasirayso wa qiila waxaa la yidhi ziri alxajala waxaa la yidhaahdaa waa dhir xajaladu waxaa weeyaan waa dhir nabaad yacni markaa isku galgaloolan oo sidii galuus yacni guluusyo oo kale u eg dayb laamana leh laamo iyo guluusiyay leedahay isku soo laalaabma <coughs> sidii marka qubad iyo teendho oo kale wa ayb taasaa marka imaamu nawowi uu ku sheegay laakiin riwaayadu waxay tilmaameen ka ziri اlxajalati ka baydati اlxamaamatina waa soo aroortay wa ka baydati alxamaamati waa kan isaguna uu sheegay qooleyda ukunteedoo kale iyay la mid ahayd wa kaana idaa mashaa nebigu wuxuu ahaa haddii uu soconaayo kaannamaa waaba isaga oo tudwaa lahu lardu dhulka loo duuduubayo markuu soconayana dhulka in loo duubayaad moodaysaa yani wayajiduuna waxay dareemaayeen asxaabta fii lixaaqihi nebiga soo gaaristiisa yacni atacaba tacab ayay ka dareemayeen wa huwa isaguna hayru muktarifin ma dhibtoonayo isaga isagoo isdhibinoo socodkiisa caadiga ah yaa iyagu saxaabadu soo gaaritaankiisu ay ku dhibtoonaayeen isaguna markaade ma takallufaynin mana dhibtoonaynin ayb wa kaana yusdilu nebiga waa sii dayi jiray shacra ra'sihi madaxiisa timihiisa timaha madaxa waa sii dayn jiray uma faraqahu markii dambena waa kala baray jid buu dhaxal uga sameeyey caaisha radi allahu canha waxay tidhi nebigu waxaan waxaan samay jiray oo ka kala bari jiray tintiisa min yaafuukhati ra'sihi meesha marka nushnushlayda oo ilmaha ay ka boodboodo madaxa yaa tintiisa markaasaa looga kala bari jiray markii hore marka sadliguu samay jiray ahlu kitaabka ayaa ayagu timaha sii deeyo iqtidaa'an bihim markii dambena iyaga in yacnii eh, dariiqadoodii marka nebigu waa ka baxay gadaal dambe marka dariiqadii carabtu marka uu caadaadkiisu ay u bateen oo carabta iyagu waxay samay jireen waa kala bari jireen marka diintu faaftay oo carabtii islaamkii wax soo galeen iyo fii aakhiri axwaalihi iyo ahlu kitaabku in la khilaafuu faray kuwana marka carabtiina caadaadkoodii maadaama ay soo intoodii badnaano islaamkii iyo ay soo galeen markii dambe marka saasuu yeeli jiray timaha marka sidan la yeelaa iyada maxay noqonaysaa marka ma sunnay noqonaysaa mase waa yani kaanat min caadaati الnabiy sal ly slam waa caadaadkii rasuulka oo hadda cibaado ah oo u yeelay ma hayno ma ogin lama haayo sidaan baa marka uu yeelay qofkii marka jacayl nebi uu jecelya darteed u sameeyo jacaylkaa laga tawaabinaya amaa qofku inuu sunnadu waa in la kala baraa madaxa iyo oo qofku haddounan kala barin fadaa'il badan baa markaa ajar badan buu ka tegey amase la yidhaahdo waa sidaasba nebigu hadduu sameeyey waa in la sameeyaa iyadu sunno waxyaabahan badankood sidaas ma aha daraasad dheerayna u baahan tahay sunnada nebiga waxa yacnii afcaasha rasuulka ka sugnaatay kuwa goormay waajib noqdaan xukunkeeda yani muxuu yahay waa masalo marka kitaabkaas hadaaya aan sheego abuushaama shaama uu qoray marka laysu geegeeyana khulaasada waxaa weeyaan waxa nebigu uu sameeyey qaarna wax isaga u khaasa waay oo daliil sheegay ayb waxna waxaan isaga u gaar ahayno ummaduhuna samay karaan weeyaan qaybtan dambe ayaa qaybna waxaa weeyaan cibaado ahaan wuxuu u sameeyey qaybna cibaado ahaan uma samayninoo tawaafuq ay ku dhacday qaybta cibaado ahaan uu u sameeyey xukunkeedu muxuu noqonayaa oo ficil nebi ah hadalkiisii maahan hadda ficilkiisa ah waxay noqonaysaa qaybtaas sunno sunnaa lagu xambaaraya wixii nebigu sameeyey aan isaga u gaar ahayn cibaado ahaan uu u sameeyey iyo tadayun waa sunno wujuub lagama qaato ilaa hal xaalad maahane haddii nas qur-aan ama xadiid wax lagu amray tafsiir uu u noqonayo ficilkiisu markaas wuxuu noqonayaa waajib in la sameeyo ila amarkiibaa lasoo sheegay wujuubkiisa lasoo xusay wa aqiimu salaata oo kale waa amar laysa siiyey siduu marka nebigu u tukado waxay noqonaysaa waajib in loo tukado wixii sunno ka ah marka salaada dhexdeeda waa in qaraa-in loola imaado marka loo keeno khuduu cannii manaasikakum ayuu xajka yidhi acmaasha iga barto iga qaata waa amar isagii baa haddana marka ficil ahaan u sameeyey wax allaale wuxuu xajka uu ku sameeyey cibaada ahaan u sameeyey waa waajib in la sameeyo qofka xaajiga ilaa wixii sunnanimadooda ay caddaato maane oo saarif iyo wax lamida loo helo meeshaan marka qofka dalaalada sunnada hadduunan fahmin axkaamta uu sunnada ama masaa-isha ku ridaa khalal fara badan baa ka imaanaya dad badan baad waxaa arkaysaa masaa'il wujuubna aan afcaal rasuulka ka timid wujuub aan bayaaninaynin ee asalkeedu sunno u iska ahaa oo waxaad arkaysaa marka inay waajib tahay u haysto oo dadkii marka ku ceebinayo ama wujuubkeeda ku sheegayo bilmiaal tusaaleahaan haddaan marka soo tusaalaha wax lagu garan karaa janaabada nebigu markuu ka mayranaayo waa weyse qaada jire weysuu ka hormari jiray weysadaa xukunkeedu ma muxuu noqonaa xukunka weysadaas waa sunna cowlkeedu waa sunna qof marka haddii uu yidhaahdo rasuulka mar allaale markuu janaabo ka mayrto waa qubay waa weyse qaadan jiray qofkan weyse qaadanin ee iska qubaystaa isaga intuu niyo la imaado biyaha isgaarsiiyo qubays uma jira ninka yidhaahdo ficilkii rasuulkiiba wujuub ka dhaliyey mana aha waajib maxaa yeele ficilkan ma fasiraayo amar ayb waa ficil mujarad a ah, nebigu cibaadana uu u wado waa sunno un markaa wa calayhi ajmaca ahlulcilmi culimadana marka waxay ku ijmaaceen inuu sunno yahay waxaa arkaysaa qof marka kitaab iyo akrinaayo markaa wujuub buu dadka ugu sheegayaa isagii baa dad kale kusii ceebaynaayo waxaa laga yaabaa bacdi اlkutub inuu yidhaahdo waa khaldan yihiin nacam maadaama weysaqaadku aynan waajib ku darin waajibaadka qubayska aanay ku darin waxa dhanna marka waxay ka timid asalka horaba sunnadan fahamkeedaa la garan waaye ayb goormaa waxaanay waajib noqdaan goormay sunno noqdaan iyo yaa waxay u baahan tahay sunnada nebiga in laga fiiriyo markaasaa la ogaan karaya waxyaabahan marka qaar badan marka caada ahaan baa nebigu u yeeli jiray timaha la kala baro iyo kala baro iyo waxyaabahaasna ayb indha kuusha uu markaa marsa jiray iyo siduu sheegi doono iyo kuwayaalkaaso dhan wa kaana yurajiluhu nebiga sal l slam madaxiisa waa shallay jiray wayusarixu lixyatahu garkiisana waa shanlay jiray wayaktaxilu waa indhakuulan jiray bilifmidi ifmidka geedka leylaa buu ku indhakuulan jiray kulla leylatin habeen kasto fii kulli caynin il kasto alaaat atraafin saddex gees ayuu ka indhakuuli jiray cinda noomi hurdada agteeda <coughs> markuu seexanaya ayaa il kastaa saddex daraf ayuu ka indhakuuli jiray ayb ama ifmidkiibuu saddex daraf kaga indhakuulayay marka indhakuushu wax naaguhu gaar ku yihiin ma ahan ninku waa iska indhakuula karaa wax dhibaata ay leedahay indhahana marka caafimaad ahaan waa u fiican yihiin imidka gaar ahaan geedkaas imidka ah waxaan kaloo iyagu kiimikada a indhahaaga ka ilaashan maxaa yeeley inay indhaha ku tiraana laga yaaba indhuhuna waa aaday qaali u yihiin wa kaana axaba ahiyaabi ilayhi dharka agtiisa ka loogu jacayl badan yahay alqamiisu qamiisku ahaa qamiisku marka hadda kan la isticmaalee dadku hadda xirtaan yacnii xilligii rasuulka inaanu saan u jirin baa laga yaaba qaabkan uunan u tolnayn ayb laakiin qamiisku waxaa weeyaan un shay gacan gacangelis leh korna laga soo geliyo qamiiskan unbuu ku dhadhow yahay ayb shaatigay hadda marka boosaskaas carabta u isticmaalaan shaatiga iyo qamiis dhahaan wixii kor laga xirtoo dhan oo gacmaha meel la gashtana leh waalbayaadu ayb caddaanka ayaa loogu jacayl badnaa dharkiisa waalxibaratu go'a xibarada waa nooc marka go'yaal yaman iyo meelaha laga keeni jiray wa hiya darbun min alburuudi waa nooc dharka ka mida fiihi xumratun oo markaa yacnii leh guduud leh wa kaana kumu qamiisihi qamiiskiisa kumkiisana ila rusqi ayuu ku joogay curcurka qamiiskiisa marka yani gacantiisa waxay ku joogtay cuncun yani kum oo ilaa halkaas gaaraayo ma qabin kumkiisu marka halkaas ayb walaysa fii waqtin walabisa fii waqtin waqti wuxuu labistay xullatan laba maro isku joog ah ayuu labistay xamraa'a guduudan guduud tiq a ah ma ahayn laakiin calaamaday lahayd midabo kalea ku jiray maxaa yeele guduudka tiqa ah waaba layska reebay ragga waa laga reebay dhar guduudan oo tiq ah oo midab kale aan wadanin oo khaalis ah waa manhi waa layska reebay rasuulka sal sl uu reebay ibnulqayim marka zaadulmacaadku wuxuu leeyahay xadiidkan ma isdiidaayo kaas uu nebigu ku reebay oo xadiidkan waa xadiidkii wahbi bni cabdillaahi suwaa'i abi juxayfa nebigaan arkay buu yidhi calayhi xullatun xamraa isagoo laba maro oo isku joogoo guduud a ah wato xulladu markaa wuxuu yidhi ama dharkaa uu tilmaamay laa takuunu ilaa inay calaamad leedahay diilnimo ay ku yaallaan maaha marka maadaama guduud iyo midab kaleo diilnimo diilnimo kuleh uu yahay dhib ma lahan markaa guduudka khaaliskaa kaasna uu diiday kanna midabo kalea la socday wa isaaran ayuu labistay wa ridaa'an ayuu labistay garbasaar ridaha waa go' karoon wa fii waqtin waqtina hawbayni akhbarayni laba maroo cagaaran ayuu labistay wa fii waqtinna jubbatan ayuu labistay jubba dayiqata alkumayni kumkeedu uu ciriiri yahay gacanteedu ciriiri tahay oo uu damcay inuu gacanta yani kasoo siibo waa waa u suurageli weysay inuu iyada kor u qaado ciriiri darteed intay ka qabtay hoos uu ka bixiyey marka rasuulka sal l slm intuu gacantii soo baxsaday hoosta uu ka bixiyey ayuu markaa dhaqday gacantiisa ayb jubbadaana marka shaam iyo meelahaas ayaa looga soo hadiyeeyey ayb wa fii waqtinna qabaa'an ayuu labistay wax dharka ka mida waa go' iyo wax lamid oo kale ah ayb wa fii waqtin kolna cimaamatan cimaamad ayuu labistay sawdaaa madow cimaamad madowna waa labistay wa arkhaa waa laalaadiyey darafahaa cimaamadan labadeeda daraf bayna katifayhi buu ku laalaadiyey labadiisa garbood dhexdooda intuu madaxa saaray ayaa marka garbaha uu ku laalaadiyey dhexdooda ayb wa fii waqtin kolna mirdan go ayuu labistay aswada madow ay kisaan go walabisa alkhaatama faraantii waa gashtay wlkufa kuf waa labistay wanacla kabana waa gashtay nebiga ayb intaha maa dakarahu alimaam اnawowi waxa uu sheega halkaas ku dhammaaday ayb faraanti iyo kuf iyo kabo wa qaala anas bnu maalikin anas waxa uu yidhi radia allaahu canhu marka tilmaamahan hadda uu sheegayo dhan muhimmaddeedu waxay tahay qofku haddii nebigu uu ku riyoodo tilmaamahan aan sheegnay waxyaabo ka mida uu ku arko qofkaasi nebiga cidda uu arkay marka uu ku riyooday waa rasuulka sal l slam shaydaanka nebigu iskuma soo shabihi karo mana isusoo ekaysiin karo sida nebigu yidhi sal l slam man ra'aanii fi lmanaami fakaannamaa yaraanii fi lyaqda waa qof hoosoo jeed igu arkay oo kale shaydaanka aniga isuma kay soo ekaysiiyo laakiin waa tilmaantee kuwan aan sheegnay markuu ku arko qofku laakiin hadduu yidhaahdo xalay nebigii baan ku riyooday yaad aragtay haddii la weydiiyo uu yidhaahdo nin madow badan baan arkay rasuulkii ma aha amase waxa uu yidhi nin waxaan arkay ciro badan oo madaxiiso dhan ciro yahay garkiisao dhan ciro wadayaa waxaa la leeyahay marka meeshaa ku jooji nebiga ma arkina wax kalaad aragtalaakiin markuu tilmaantanoo kale ku arko nebigu ku riyooday nebiguuna arkay qofkafakaannamaa yani ra'aanii filyaqdana macnaheedu maaha ninkii nebiga ku riyooda saxaabiyu noqona ma laga saxaabi mar horay dhammaatay suxbo ayb laakiin yacnii waxaa weeyaan arag hay-adaydii dhabta ahayd oo lahaaba ugu arkay un ayb wa qaala anas bnu malikin radia allaahu canhu waxa uu yidhi anas maa masastu diibaajan xariir ma aanan taabanin walaa xariiran xariir ma taabanin alyana ka jileec badan min kafri rasuuli lah sal slam nebiga calaa cashigiisa o ataa marka waa jilcanay <clears throat> walaa shamamtu ma aanan carafsanin raa'ixatan caraf qadu hadda ka hor weligay ayaba ka udayg badan min raa'ixati rasuulilah sal l slm nebiga raa'ixadiisa caraftiisii walaqad khadamtu rasuula اllahi sal l slam nebigan u adeegay cashara siniina toban sano famaa qaala lii ima dhihin uffin qadu uf ima uunan dhihin weligii walaa qaala ma uunan dhihin lishayin shay dartii facaltuhu aan sameeyey dartiina ima uunan dhihin lima facaltahu maxaa u sameey weysay <coughs> lima facaltahu maxaad u samaysay <coughs> shay aan sameeyey daraaddii weligii ima dhihin <coughs> lima facaltahu maxaad u samaysay walaa lishayin shay dartiina ima uunan dhihin lam afcalhu aanan samaynin alaa facalta kadaa warmaad waxaa samaysay rawaahu muslim taana marka waan tusee dabcigiisa wanaagiisa qaala cabdulaahi bnu salaam waxa uu yidhi lamaa qadima rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama dadkii markay soo galeen rasuulku markuu soo galay almadiinata madiino injafala annaasu dadkii dhammaantood baa wada ku soo xoomay nebiga sal l slam ilayhi xaggiisay ku soo xoomeen ayb injafala annaasu marka aljafal waxaa la yidhaha casumaadda dadkao dhan isugu imaadaan casumaadda dadku markay iskugu wada yimaadaan ayaa waxaa la yidhaahdaa aljafal cidna aysan harin yanii dadkii oo dhammaabaa nebiga kusoo xoomou ka wadaa marka falamaa nadartu ilayhi markaan fiiriyey caraftu waxaan aqoonsaday anna wajhahu wejigiisa laysa biwajhi kadaabin beenaalo wejigiisa inuusan lahayn oo kale sal allahu calayhi salaatan daa'imatan ilaa yowmi اddiini wasalama tasliiman kaiiraa ibnu kaiir marka intaa wuxuu ka sheegay sifadii nebiga ee muuqatay faslun wa amaa akhlaaquhu aahiratu akhlaaqdiisa daahirka ahayd taas marka waa khalqigiisii ama khilqadiisa hay-adii loo abuuray halkanna maxaa weye waxaa weeyaan khuluquhu dabeecadiisa faqad qaala allahu subxaanahu alla waxa uu yidhi nuun walqalami baan ku dhaaranayaa iyo wamaa yasturuun waxay qorayaan maa anta adigu ma tihid binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa uu kuu nicmeeyey sababteeda bimajnuunin mid waalan ma tihid adiga waina laka waxaa leedahay oo kuu sugnaaday laajran ajri ajriga oo hayra mamnuunin ku go aan ahayn ku la goynayo aan ahayn wainaka adigu lacalaa calaa khuluqin dabeecad dusheed ayaa tahay cadiimin aad u weynin badan dabeecaddiisii marka waa kaasoo waxaa la yidhi wainaka la calaa khuluqin cadiim baa alla yidhi wafi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan can caaishata radia allaahu canha annahaa qaalat waxay tidhi kaana khuluqu rasuuli sala allahu calayh ali wasalam alqur'aana nebiga khuluqiisa iyo dabeecaddiisu waxay ahayd qur-aanka wa macnaa haada kan macnihiisa waxaa laga wadaa annahu sala allahu calayh ali wasalam nebigu qad alzama nafsahu nafsadiisa wuxuu laasimiyey allaa yafcala inuunan samaynin ilaa maa amarahu bihi alqur'aanu wuxuu quraanka faraya mooyaane wax kale inuunan samaynin walaa yatruka wa allaa yatruka inuunan ka tegin ilaa maa nahaahu canhu alqur'aan waxa qur-aanku uu ka reebayo fasaara wuxuu noqday mar fasaara wuxuu ahaaday imtihaalu amri rabbihi rabbigii amarkiisa fartoomitaankiisa uu fartoomayey khuluqan buu noqday dabeecad yaallahu nebigu ay u noqotay iyo wasajiyatan hab abuur wasajiyatan dabeecad yacni bay u noqotay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi ilaa yowmi اddiin marka nebiga dabeecaddiisa haddaad harto qur-aanka aqri sidaa unbuu u dhaqmi jiray wqad qaala allahu tacaala wuxuu yidhi alla ina hada alqur'aana qur'aankani yahdii wuu hanuuninayaa lilatii khasladii hiya iyaduba aqwamu toosnaanta badnayd buu dadka ku hanuuninaya fakaanat akhlaaquhu sala allahu calayh waali wasalam nebiga akhlaaqdiisu waxay ahayd ashraf alakhlaaqi akhlaaq midda ugu sharaf badan wa akramahaa ugu wanaag badan bay ahayd wa abarahaa ugu baarinimo badan wa acdamahaa ugu weynin badan si guud buu marka u sheegay akhlaaqda nebiga sala allahu calayh ali wasalam akhlaaqdiisana iska dhaafka dadkii uu nebiga dadkii yacnii rumaysnaa oo raacay iskabadaaya kuwii cadowga ku ahaa baa qiray oo marnaba yacnii intaas in la eg oo xumaan basharka loo tiiriyo kale ma aynan u haynin walidaalika abuu sufyaan markii uu tegay heraqla heraqla markaa uu yidhi abuu sufyaan halkan ii imow alla ii keeno dadka yaa ugu dhow dadka halkan jooga yaa qaraabo ahaan u xigo anaa u xiga buu yidhi waa kaa waraysanayaa buu yidhi mutarjimuu keensaday nin kaloo markaa afafkan yaqaanana halkaabuu istaa gadaashiisa la istaajiyey abu sufyaan haddii uu been sheego ii baaq buu yidhi markaasaa hadalkii la bilaabay marka muxuu idin faraa xaalkiisu seegaya xaggay ka yimid tilmaamihiisii marka waxba waa u keeni waay been ma sheegaa baa la yidhi maya been ma sheegaan nebigaasi iyo cahdiga ma khiyaanaan may buu yidhi ma anan ku jarribin hadda ka hor been laakiin innaga iyo isaga ballan baa hadda noo dhaxayso oo dagaalka inaan joojinno heshiis baa dhexdeenna yaallo wuxuu ka yeeli doono ma ogi buu yidhi de wax soo socdo markaa aaday maaragtaan inuu ka been sheegi doono inuu ka bixi doono ma ogin laakiin intii ka horraysay wax kuma aanan baranin buu yidhi laalaab iyo kuma aanan marka cadowgu ku ahaa abu sufyaan isagaa u qirayn wax soo socdade maxaa laga qiimaynayaa w intii la yaqaanay baa la rabaay arbiciin sano iyo ka badan buu la joogaa kuma haayaan dabeecad xun ayb marka cadowgiisaa saa u qiray khuluqa marka laba nooc waaye midna waa jibilli oo dadka allah ku abuuro midna waxaa weeyaan qaybna muktasab waayo diintaa laga kasbadaa dadka soomaalidu dabeecad marka laydhaha waxay aaminsan yihiin wax qofka ku abuuran oo aan bedelmin inay tahay waa jirtaa dabaa'ic fiican inuu dadka qaar alla u hibeeyo siiyo ku dhashaba lagu yacnii dabcigiisaba iska noqoto qofka noocaasi markuu diinta sii barto uu ka ogaado dabcigaa inuu fiican yahay waa sii siyaadsadaa qaar waxaa laga yaabaa aan hore u lahaa jirin dabcigaas oo kale laakiin markay diinta iyo iimaanku qalbigoodu galay inay isbedeshay waa dhacdaa <clears throat> labadaa marka walidaalika xadiidkii nebiga wuxuu ahaa nimankii cabdilqays markay u yimaadeen nin baa marka iyaga ka mid ahaa ayaan iyagu wafdiga siday u socdeen sidooda iyagoo ahoo diifti ka muuqatay nebiga u galeen nin iyaga ka mid ahaana intuu aayar ka dhex baxay dadkii soo qubaystay dhar fiican soo gasho dharka beddeshay ayuu nebigu u yimid sal l slam hay-ad fiican ku qaabilay markaasna wuxuu yidhi rasuulka sal l slam ina fiika khaslatayni yuxibuhuma allaahu laba dabeecad baa kugu jirto alla uu jecelyahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi alxilmu walanaa labadaas dabeecad waxaa weeyaan dulqaad iyo deganaan kaadsiimo umuuraha aan lagu degdegin deganaan iyo dulqaad markaasuu wuxuu yidhi riwaayaadka qaar siday leeyihin rasuulka ilaahayow ma mid alla ii abuuray miyaa mase waa mid aan kasbaday markaasuu yidhi allah kuu abuuray markaasuu ilaahay baa marka ilaah allihii ii abuurayaa mahadle buu yidhi nacam ayb marka qofku waa dhici kartaa in dabci wanaagsan alla uu ku abuuro waa sii ziyaadsanaa marka diinku wuxuu ka kasbanaa inuu sii korodhsano mararka qaarna waxaa dhacdo inaan awel hore loo siinin laakiin diinka uu ka kasbano fa kaana wuxuu ahaa ashjaca annaasi dadka kan ugu geesinimo badan nebiga sal l slam waashbaca maa yakuunu inta uu ahaanayo kolalka uu ahaado markuu ugu geesinimada badan yahay cinda shiddati اlxuruubi dagaalada darnaantooda agteeda fa kaana ashjaca annaasi dadkan ugu geesinimo badan ayuu ahaa waashjaca maa yakuunu yanii waashjaca akwaanihi maadan iyo marka wax ka dambeeya masder baa lagu awiilayaa marka masderkaasi yaa marka waxaa weeyaan ay waashjaca akwaanihi ahaanshiyihiisa nebigu kolka oo ugu geesinimo badnaa wa cinda shiddati alxuruubi dagaaladu markay darnaadaan markaasuu ugu sii geesinimo badan yahay wa kaana akrama annaasi dad midka ugu deeq badan buu ahaa wa kaana akrama maa yakuunu marka ahaanshiyihiisu marka uu ugu deeq badan yahay fii ramadaana ramadaan ay ahayd ramadaan iyo mararka kale ramadaanu sii deeq badnaaba dagaalka markuu daran yahay oo muslimiintu ay xaalad adag ku jiraanay cararaan isagu waa sugnaanaya markaasu ugu geesinimo badnaanaa jiray oo ana nabiyulaa kadib ana bnu cabdilmualib waa kaan soo marnay dagaalkii xunayn ayb geesinimadaa laftirkeedu waa dad yacni dabci ilaahay dadka qaar ku abuuro diinta markay la soo galaanna waa sii dheeraa waxbay kasii kasbadaan dadka qaarkoodna inaan saa loogu abuurin baa laga yaabaa laakiin iimaanka qalbigooda galo ayaa riixayo marka geesinimo xooggan u samaynayo walidaalika muslimiintu mar walba gaalada waa ka geesiyoon yihiin waxa keenaya inay iimaanka ugu badan naasi wakaana akrama maa yakuunu fii ramadaan wakaana aclama alkhalqi billaahi wakaana wuxuu ahaa nebigu aclama alkhalqi dadka ka ugu aqoonta badan bilaahi alle dad yaa alla ugu badiya rasuululahi moxamed waay sal اllahu alayh ali wasalam inii la akhshaakum inii la aclamukum biاllahi lahu anu waxaana kan idinkugu alla aqoonis badan idinkuguna alla ka cabsi badan wa afsaxa alkhalqi khalqiga kan ugu fasaaxo badan buu ahaa nudqan xagga dhawaaqa oo fasaaxada yacni waxaa weeyaan aftahanimada iyo yacnii hadalkiisu siduu qasadkiisa oo u tooganayo fasaaxadu waxaa weyaan hadalkaaga iyo wax aad ka rabto inay isdaboolaan haddii marka hadalkaaga iyo wax aad ka rabto aynan isdabooli karin qofkaasi marka laknaa ku jirtaa layihaha fasaaxo ma leh ayb wa ansaxa alkhalqi khalqiga kan ugu daacadnimo badan buu ahaa lilkhalqi ugu daacadsan khalqiga cidda ugu khayr miirista badan oo ugu daacadnimada badan nebigu ahaa sala allahu calayh ali wasalam ansaxa alkhalqi lilkhalqi maxaa laga wadaana nusxigu waa daacadnimada marka kelmadii nasiixada marka lasoo koobo waa daacadnimo marka talada daacadnimada ay weheliso rasuulka calayhi salaatu wasalaam makhluuqa oo loo daacad noqdo oo daacadnimo loola taliya cid uga badnayd ma jirin khiyaano khiyaano ma uusan aqoonin ayb diinka dhanna marka addiinu nasiixa waata la yidhi nebiguna saxaabada qaar waa kula ballamayo wanusxu wanusxi likulli muslim muslim dhammaantii inaan u naseexeeyo ayuu oo aan wanaag kula taliyo daacadnimo kula dhaqmuu nebiga igula baayactamay buu yidhi jariir ibn cabdillaahi albajali ayb saxaabadan saxaabadiisuna marka yani akhlaaqdiisaan wax badan bay ka qaateen ayb oo dadka kale marka la fiiriyo ee saxaabadan saxaabada cid iyagaa ugu akhlaaq badnaayeen dadka ayb maxaa yeele rasuulkaa la joogay oy wax ka qaateen oy ka barteen ayb nusxiga marka maxaa ka soo horjeedana khiyaanadan dadka marka haddaad lug goynayso oo shay yar iyo shay weynba aad ku khiyaanayso daacadnimo waa dhammaatay waxyaabaha marka lala-yahay waqtigaanna taasaa ugu badan waxaa lala-yahay waxaa weeyaa nusxiga diin loo naseexayn maayo sidii la rabaa laga yeelaa diinta wax lagu meel gaaraan laga dhigtay macna ayb oo diintii yacni daacad u noqoshadeedii eber aqlab nnaas waxaa weye maanta wax ku gaar wax ku cun jago ku hel dabadeedna marka jaranjaro aad tuurtay ka dhig rasuulkii waa sidoo kale isaguna looma naseexaynin daacad looma aha oo qofka ra'yigiisa kooxdiisa ra'yigeeda siyaasaddiisa dowqa iyo waxa isagu uu arka ra'yigiisa iyo markay isku hor yimaadaan rasuulullaahi moxamed sala allahu calayh ali wasalam isagu waxa uu kugula talinayo tan waxaan hormarinaa sida badan tan inagu markaas aan rabno warubama waxaa laga yaabaa in diin laga dhiga middaa xataayadii in haddana diin loo ekaysiiyo nebigii looma daacad falin kitaabkii daacadniman daacadnimadiisa waa nagu yarta <clears throat> oo isagii in la barto oo macaanidiisa la fahmo lagu tadaburo lagu camal falo sina aan looga hijroonin haddii laysku daaweyn lahayd iyo hadday noqon lahayd yacnii isaga in loo xugun tago iyo hadday noqon lahayd yacnii isaga inaan waxba laga hormarin male nin walbaa ra'yigiisa iyo hawadiisa hor socoto <clears throat> ummaddii nebigu uu faray muslimiinta caam ahaan in loogu naseexeeyana ma laho nin walba meesha ka soo gaaro ayuu ayuu dhibayaa oo waxa uun markaas kor yacnii hoos iyo korba dadkii waxaa weeyaan shacab iyo nin madaxtinimo sheegto iyo nin maamul sheegtaba adlabuhum ama badankood ilaa man raximahullaah ma ahane daacadnimo laguma haayo waa uu sii lugoynayaanoo dhibkooday ka faa'iidaan oo xaalad hadda hadday maraayaan dhibkan inaynan dhib kale ugu darin xataa waa xaalad waa iska roontahay ma la yeelayo haddana dhib kan ay ku jiraana laab iyo saddex laab lagu wadaa ka suuqa fadhiya khiyaano ula fadhiya ee wax gadaayo <clears throat> xirfadlaha midka xirfadlaha ah xirfadiisiibuu ku khayaanay dadkii kii madaxda ahaa madaxtinimadii waxay ka rabeen waa ku khiyaanay marka dad agarkoodu yani khiyaano suuqii iyo yani meel ilaa masaajidii dhexdeedaoo masaajidkii dadku aad arkaysa yani muslimka kabaha looga xadaayo iyo waxa ku dhaco aan qofkii hool la dhehaynin xataa inta loo qaada aan la dhehayn war waxaan aday kaa dhaceen hoo ma leh qaado dalaq injeebka geli kitaabadii qur-aanka waxyaabaha yacni aadka u cajaa'ibka badan la layaab kale waxaa ka mid a ah kutubtii qur-aanka ee waqafka ayada masaajidda la keeno yaa dantu waxay kaliftay in laga googooyo geesaha halkaa laga jaro inta laga jaro nimaadaa loo yeelaya waa laxadaa suuqa la geynaya waxa ka daran mataqaanaa ninbaa suuqa fadhiyo kutubta lasoo soo xaday buu gataa dadku kasii sii gadaa kaasi marka waa waxaa weeyaan wadaaduu kisaaban yahay ilaa kitaabaduu ka ganacsadaayo gataa waa yaqaan kitaabadii aaw marka nusxigii dadka masaajidkii kitaabadii la waqfaa la khiyaanay dadkii marka haddii la yidhaha war sidaan kuma toosnin cuquubaadka nagu dhacaayo waa u qalmaan bal ilaahay waada nooga naxariistay kuwa ka dardaran haddaad tidhaahdeed maya waa la fiican yaha lagu leeyahay dadku baraarug ay heleenoo diintaa la fahmayo kanaa la yeelay baa la leeyahay awqaaftii masaajidda haddii laxadaa diinka la fahmay muxuu yahay diinku waa alla ka cabsi maahan yacnii maahan madaahir la muujiyaa ma aha qofka inuu gardaysto oo yacni qamiis gashto oo dharkii gaabsada maalan keligeed ma aha maaha qaybtaasi marka diinku waa ka mid tahay taas laakiin saad taas u ilaalinayso diinkii waxya khiyaanada ka ilaalin dadkii markaa baciid maaha yacnii ilaahay subxaanahu watacaala suurat lmumtaxina yaa wuxuu yidhi rabbanaa laa tajcalnaa fitnatan liladiina kafaruu ilaahu yacni gaalada fitnaha nooga yeeli maxaa laga wadaa laba tafsiiraa ku jirta iyaga inayna ciqaabaan oo awood nagu yeeshaan oo diinka naga fidnaayeen ilahu ha noo keenin tafsiirka labaadna waxaa weeyaan annaga inaan intaan afcaal xun samayno iyaga diinta ka eriso kii diinka soo geli lahaaba hadduu wax taraayo kuwaana wax ku tari lahaawaa fitna marka sadu nnaasi can sabiili illaahi yaan samaynaynaa marka diinaa la fahmay baa lagu leeyahay marka diinku qofku ayaan hadduu wax isku eh, rakibo ama wax isku sameeyo ma yani in macnayeedu ay tahay dadku inay diintu boqolkiiba boqol aysaay fahamsan yihiin ayb marka wa ansaxa alkhalqi lilkhalqi nebigu wuxuu ahaa khalqiga midka ugu daacadnimo badan culummadu markay ahlu sunnada ay qeexayaan waxa ay yihiin iyo dabcigoodana waxay yidhaahdaan hum yacnii waxaa weeyaan dadka iyagaa ugu cilmi badan xaqa ugu ogaansho badan wa arxamuhum lilkhalqi dadka ahlu sunnada makhluuqa kalena iyagaa ugu naxariis badan oo dadku way u naxariistaan maxaa yeelay nin walba xukunka ay saarayaan hawadooda kuma dhisnee waxay kitaabka ku arkaan se iyagu jecel yihiin ma aha ayb oo kan marka qofka u gaalaysiinayo kan uu bidcaysiinayo midkan faasiq uu leeyahay taa kuma socdaane dadka waa u naxariistaan waxayna ugu naxariistaan waxa ay ku xukumayaan laftirkeeda hadduu adiga ku khilaafsan yahay ku necab yahay macnayeedu maahan yacnii inaad meesha ugu shishaysa geysan ee uunan joogin ayb ayb tan marka hadday sii socoto khiyaanadan diinka lagu wada hadday sii socoto yacnii waxaa imaanayso hadda waxaa la leeyahay dadku diinay ku baraarugeen labaatankan sanee dambe waxbaa lagu baraarugaa la leeyahay laakiin in inta dib loo socdo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo yacnii waxaa weeyaan diinkii uu qariib noqdo qariib nin sheegaayana berigaas uunan ku nabadgelin oo markaa la yidhaha waxan aad sheegayso waabay tiro badnaayeen hadday wax keenayaan ayb saan ayagaa na gaarsiiyey baa lagu leeyahay allahu mustacaan ayb wa axlama annaasi nebigu wuxuu ahaa dadka ka ugu dulqaad badan waa in looga daydaa iyadana marka wa kaana sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa ashad annaasi dad midka ugu daran tawaaducan xagga tawaaduca fii waqaarin maca waqaarin yacni deganaan iyo xasilooni ay la jirto isagoo haddana xasiloon ayaa haddana uu tawaaduc badnaayo kibir ma aqoonin rasuulka sal ll l slam salawaat اllaahi wasalaamuhu calayhi ilaa ywmi اddiin qaalat qaylatu bintu mahrama fii xadiiiha waxay ku tiri cinda abi daawuud uu warinayo falamaa ra'aytu rasuul اllahi sal l slm nebiga markaan arkay almutakhashica yacnii ku markaasi ku khushuucayo fii jilsatihi meeshaa marka fii jilsatihi waay waa masdaru hay-a way habfadhigiisa markaan arkay isagoo ku khushuucayo oon isla weynayn urcidtu waa la argagaxgeliyey min alfaraqi cabsi darteed cabsi iyo haybad darteed ayaan la argagaxayi jiray yani rasuulka alle iyada waxay moodaysa dadku inuu ka kor muuqdo oo yacni kibir iyo yani isa sarrayn iyo inuu leeyahay ma lahayn waxay aragtay marka rasuulkii dhulka fadhiyo qof sidii yacnii eh, mise waxay ka malaysanaysay habkaa aan u fadhinin ayb markuu wax cunayoo kale marka waxaa laga yaabaa lugihiion dhulka u lugihiisu inuu dhulka saa intu u taago dabada dhulka u ka qaado oo markaa cunto uu cuno markaasaa uga tagan himadiisu marka cunto u fadhi inaynan ahayn habfadhigiisa habfadhi yani caadi abuu ah ahaa wahaakadaa ayb wafi siirati siirada waxaa ku sugan buu yidhi annahu sala allahu alayh ali wasalam lamaa dakhala makata maka markuu galay yowma alfatxi jacala wuxuu gudagalay yuda'di'u ra'sahu madaxiisa inuu hoosu foorarinayo min atawaaduci tawaaduc dartii waa soo marnay xataa ina muqadama raxlihi koorihiisa meesheeda hore la yusiibu wuxuu taabanayay cunuunahu wa huwa cunuunkuna min shacari lixyati garka timihiisa yanii kooraha hashiisa ayaa markaa garkiisa timihiisa taabanayay siduu hoos madaxiisa ugu foorarinaye oo markuu nebigu ugu farxadda badnaayo guushi ugu weynaa ou helay waxay ahayd markii uu maka furtay habeen maalinkaasi marka nebigu see ahaa sala allahu calayh waali wasalam sidaan buu maka ku galay isagoo mutawaadic oo tawaaducayo oo isla weynaanaynin qof hadda marka hadduu beled qabsado ama magaalo oo qabsado wax ka dhacaa waa wax ka dhacaya yani iyo shaqo yar dadku hadday qabtaan hadda joogo iyagii baaba waxaa weeyaan halkan ka sheeg halkan ka sheeg halkan ka sheeg halkan ka sheeg marka yani shaygu wax kale miyaa marka qofka ugu laaban oo yaabanqofku wanaagga uu sameeyo inuu alla uga ixtisaabsado waxba uunan sheeg wanaaggu uu qofka la yimaado alla markuu wanaag siiyo addoonnimadiisa inuu dareemo hoos isu dhigo khushuuco takabur maya dadka layska weynaysiiyo oo layska dhaafo nebigu markuu magaalada maka qabsaday sidaabuu ku galay maka wa kaana wuxuu ahaa nebigu ashadda xayaa'an mid ka sariig badan xagga xishoodka iyo sariigta uga darnaan badan min alcadiraa'i gabdhaha yaryarka ah oo bikaarooyinka ah fii khidrihaa asturkeeda ku jirto gabar yar oo markaa aan bannaan u bixin oo maqbiyo oo asturkeeda ku jirto waa ka xishood badnaa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam xishoodka marka la sheegayana midka maaha nebiga xishoodkiisu kuma xambaaraynin inuu xaqa ka aamuso xishoodku hadduu kaa keenayo xaqa inaa ka aadan sheegin ood istiraadid war ninka hebel ahay miyaa kala hor imaan kartaa warkaas iyo ma waxbaad u sheegi kartaa hebel iyo haddaa istiraahid xishood maahan midkaasoo kale waxaa weeyaan cajzi iyo kasal ayb waa wahsi islaamuunan ahayn ayb wa kaana nebigu wuxuu ahaa shadda mid darnaan badan xayaa xagga sariigta iyo xishoodka min alcadraa'i ta yacnii gabadha yarta ah fii qidrihaa asturkeeda ku dhex jirto ayb wamaca daalika sidaa uu yahayna faashaddu nnaasi ba'san faashaddu nnaasi dad midka ugu darnaan badan buu ahaa ba'san xagga baaska fii amryacnii adadkaanta fii amrillahi ilaahay amarkiisa lagu adadkaado amarka alla markay joogto cidna uguma aadayeelayin waa ku adadkaa rasuulka sal slm ayb marka laakiin sida kale ah, yani xurumaad alla haddaan la qararinaynin oo aan la dilaacinaynin nebigu sal slam isagana isuma aari jirin dadka yacni waxa la yeelo waana aad buu ugu xishood badnaa ayb waruwiya waxaa la wariyey canhu nebiga waxaa laga wariyey annahu sala allahu calayh waali wasalama qaala inuu yidhi ana adaxuuku ana anigu addaxuuku baan ahay ku qoslid badan alqataalu dilis badan yanii wuxuu ka wadaa marka wixii amarka alla khilaafo dil mudanna oo in lala dagaalo mudanna anaa ugu daran cid la dagaasho ayb oo dagaal baas badan baa la dagaalamayaan ama oo iyaga ku baas badan dadka marka naxariista iyo dadka muslimiinta dhexdoodana waa mid markaa u farxad badan oo u qosol badan oon dadka muslimiinta dhibin ayb wahaakadaa madaxa allaahu caza wajalla sidaabuu alla ku ammaanay asxaabahu asxaabta nebiga xayu qaala markuu yidhi tabaaraka watacaala muxamadun rasuulullah muxamadun muxamed rasuulullaahi weeyaan waaladiina kuwa macahu isaga la jiro ashidaau weeyaan kuwa darnaan badan calalkufaari gaalada korkooda ku darnaan badan ruxamaau weeyaan kuwa naxariisto baynahum iyaga dhexdooda isu naxariis badan oo isu naxariisana iyagu da maxaan ka soo ogaana khuluqa rasuulka xishood geesinimo karam iyo deeq tawaaduc kibir la-aan dadkoo loo daacad noqdo masaalixdooda laga shaqeeyo oo daacad loo ahaado waxyaabahaasoo dhan marka nin hadda nebigii ka khayr badan oo ka sharaf badan ma jiro ayb qofka marka bacda nebi isaga isla weyn oo xaq ka santaagayo maca jahlihi wa maca yacni qilati diinihi diintiisoo yar jahligiisoo badan haddana isla weyn oo aniga aniga dhahayo maxaad malaynaysasideedana waxaad ogaataa qofka mutakabirka ah waa qof jaahil ah qofka jaahilkaa maslaxadiisa ma yaqaano yatakabar wax uu kibirka ku samaynayana male xaqa unbuu kaga tegayaa maahan ciduu ku dhibaayo male ciduu wax ku yeelaayo male laakiin isagu wuxuu moodayaa inuu cid wax ku yeeli karayb walidaalika marka min fardi اljahli ayuu ka dhashaa yani takaburka iyo kibirka wasayatii in sha allahu tacaala waxaa imaan doona baqiyatu awsaafihi اljamiila tilmaamihiisa wan wanaagsanaa inta hartay mustaqsiyan ayb isagoo markaa yanii <clears throat> la isagoo markaas yani raad raacan fii maa nuuriduhu ayuu ku dhex imaan doonaa waxaan soo aroorin doonno min alaxaadiidi axaadiida bacda hada in sha allahu tacaala wabihi اlmustacaanu wabilahi towfiiq sal اl sl l nabina mdin